بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii saddexaad cafwan cafwan cashirkii saddexaad ee ka mida min kitaab اlwasiy waxaynu ku soo jiray rugnigii saddexaad oo ahaa maa yuusaa bihi soo ma ahayn maa yuusaa bihi arkaantii wasiyada waxaynu soo maray inay afar ahaayeen inay arkaan mxuu ahaayey muusin iyo muusa lahu iyo musaabihi iyo siiqadii afartaa rugni ayay leedahay nidhi afartaa rugnina waxay hoos galahayeen baabkii koobaad ee min kitaab اlwasiya baabkii labaad wuxuu noqonayay axkaam اlwasiya aلصaxiixa baabka saddexaad wuxuu ahaa alrujuuc can اlwasiya baabka afraadna alwasaaya ayb kaasaa inoo dambeeyey marka masale isku dhegan baan dhexdeeda ku istaagnay ayada aan dib ka soo bilowno waida ijtamaca hadday kulmaan tabarucaatun baa kulmay deeqo iyo waxbixinno mutacalliqatun ku xidhan bilmowti geerida ku xidhan wacajaza ulu uluulmaalkii uu xaq u lahaa maydkuna wuxuu ka cajisay inuu wada deeqo deeqooyinkaas lagu la kulmiyey waan tirinaynaa fain tamaxada hadduu u barax tirmo weeye shaygaa asaga ah suludkii ama tabarucaadkii la kulmiyey hadduu u barax tirmo alciq uqrica fain tamaxada alciqu cafan ciqii hadduu keligii noqdo oo wixii la kulmiye o dhan bu wuxuu noqday dad la xoraynayo eed isu keento o dhan bu waxay noqdeen addoommo kala duwan ood lahayd ood xoraynayso uqrica waa loo qori toonoo xadiidka cimraan bin xusein baa kuyimid waa inaga soo nidhi aw hayruhu ama kayrkii buu noqday wuxuu eh, waxaa tabarucaadka cidqiba shuqul kuma jiree waxaan cidqi ahayn oo kale hibe iyo waqfi iyo sadaqa iska caadihi iyo xadiye iska noqday aw hayruhu aw tamaxad alhayru aw hayru lcidqi qusida waa la qaybin auluu ulukii baa la qaybin cala ljamiici baa loo qaybin waay biictibaari qiima dawaynu soo maray bictibaari qiimana horaan baad soo barateenoo waxaa weeye ashyaada laysu fiirin marka iyaga laysu fiiriyo iyo haddana uludka loo fiirin ayagu hadday isu joogaan nis ama ulu ama uluaan mid walba ulu waxaa laga siina ululmaalki intaasaa laga bixin tusaale gaaban nin baa dhintay wuxuu dardaarmay ululmaal ululmaalkiisii maalan waa boqol boqol shilin say amilada ku keenaan wadaaduhu kitaabka sharxa ulmaalki hadduu boqol ahaa haddana wuxuu yidhi hebel waxaan siiyey boqol hebella waxaan siiyey konton hebella waxaan siiyey konton hantida uu bixiyey waa boqol konton iyo konton kale ayagaad isu fiirin marka nin wuxuu haystaa wixii la dardaarmay oo dhan niski oo ninka boqolka haysta ninna wuxuu haystaa wixii la dardaarmay rubucii nina wuxuu haystaa wixii la dardaarmay rubcii asnahadi laba ninoo min rubcalayaal ah oo konton kontonka ah iyo nin la fadhiya nisbe ictibaar qiima horaan baad soo barteen inaad nto intaan baa iga fuqusaysa marka ululmaalki muxuu noqday boqol boqolkaan ninkii nis lahaa nis baan ka siinayna oo ninkii boqol loo dardaarmay waxaan leenahay konton baad ka qaadan uludka ninkii konton loo dardaarmay iyo kii konton loo waaan leenahay uludkii boqolka rubicii baa ninkiiba leehay labaatan iyo an iyo labaatan iyo an baa lagu kala dejin lanno boqol rubceed waa maxay labaatan iyo an haddana maxaa rubaca labaatan iyo an ka kale ku dheji labada nin maxay isku qaateen konton bay isku qaateen konton kale yaa la kacay ninkii boqolkii loo dardaarmay marka waxaa la qusida ulu bictibaar qiima waa sida horena waad soo barateen hadday isla siman yihiin oo maalan la yidhaahdo uu yidhahda maalan hebel waxaan u dardaarmay boqol hebelle waxaan u dardaarmay boqol uluulmaalkana uu boqol noqdo seen yeelaynaa nise nis baa loogu kala jira ila horaanba marka lasu fiiriyo wixii loo dardaarmay qiima ahaan uu isla eka boqol iyo boqol bay ahaayeen idan uluulmaalkiina konton iyo konton u kala qaato wey hadday isla eg yihiin iyo hadday nisbe isu joogaanba waxaad u fiirinaysaa un ayaga qiimahooda waxaa la siiyaad isu fiirin nisabtii aad soo marteen kadibna waxaad u celin makraj اmas'alo ulka ulkaas baa ka saari saas w iska dhibjiirta aw amase wixii la bixiye wuuu la dardaarm wuxuu u dhartirmay huwa cidqigi iyo wakayruhu waxaan cidqi ka ahayn qusita ulkii baa la qaybin bilqiima qiime ahaan baa lagu qiimin oo nin walba wixii la siiyey baa la fiirin ka kale loo fiirin ayagaa laisu fiirin kadibna waxay nisabtu isku noqoto ayaa uluka laga siin kii nis yeeshay qiimooyinka marka la kulmiyo ulukana nus baa laga siin kii sudus qiimihiisu noqday bictibaar marka acdada kale loo firiyo ulkaasna sudus baa laga siin saan bay ku socon wa fii qowlin waxaa la yidhi maye hadday kulmaan ciqi wasiya bilciqi iyo hibo kale ay kulanto yuqadamu alciqu asaga ilan xoog xorayntaa xoog badane ayadaha lagu hormariyo markii kii layidhi waad xoroogaysaa la xoreeyo haddii ulidku wax ka soo haro marka dad kale ha loo balbalqiyo taana waynu soo maray iyo adilada ku dhisantahay qowlka saciid musayib iyo ayb ayb sheekhu wuxuu yidhi aw munajaza ama waxaa kulmay waida اjtamacat tabarucaat mutacaliqa bilmowt bay taa ahayd waida jtamaca tabarucaatun baa kulantay munajazatun la gooyey murataba xaggana tartiibsan oo kala horaysa agga ku hadalkii sheegidda qudima alwalu falwal kuwa ku ka laga hormarin xataa yatima ilaa uu dhammaado aulutu hantidaasi ninkuu ka dhimanaya saddex meelood meel ay tagto maxaa tartiibka asagu u tartiibiyey waxaa in la raaco waaqifka iyo muusiga iyo kulli shardigoodu iyo hadalkoodu waa la ictibaarin kactibaari nusuus shaarici sida lagu taqayudahayo ama loo fulnaya loo jeedaa ee ma aha hadal bani aadan baa la siman sharciga ilaahay ma ah yani waxbuu xoreeyey hantidiis wuxuu hi hebel baan xoreeyey intaana waan waqfay wuxuu ihi hebel xaqaan kulaha waan cafiyey intaana hebel baan siiyey muxuu isu keenay intaasoo tabarucaad oo go-an laakiin kuma xidhin markaa bilmowt wuxuu hi waan xoreeyey waan siiyey waan bixiyey waan waqfay ayb markaasuu hi uma uma uma isticmaal wuu tartiibiyey qudima اأwl falow xataa yatima الثuluث fain wujida haddii la helo tabarucaadkii dufcatan hal mar buu ku dhawaaqay ayb wataxada اljinsu wixii la bixinhayana isku mid buu noqday hal mar buu ku dhawaaqay jinsiguna waa isku mid hadda xadiidkii cimraan saxaabigii xoreeyey lixda adoon u lahaaba waa maxay waa tacadud baa dhacay laakiin waa jinsi waaxida jinsi waaxida hal mar buuna ku hadlay ka cidqi cabiidin addoommo xorayntoodu wey wuxuu ihi tobanka addoonan lahaaba waa xor aw ibraa'i jamcin toban nin ama labaatan oo dhaqaale iyo hanti ku kulli waa cafis nin walba hebel iyo hebel iyo hebel kulli oon dhaqaale ku waa cafis buui daymihi aan oo dhan iyo xuquuqdi maxaa la samayn uqrica waa la qori toore fi lcidqi xoraynta dadkii la xoreeyey ka bataanba uluulmaal ka bataan waa loo qoritoori wixii sulud ku aadan ayaa xoroob wixii kalena waa la celinaya lxadii cimran bn xusein waqusia uludkaa la qaybin fii ayri ayr اciqi bictibaar اqiima isna waa iska dhib yartahay ayb wixii kulmay hadday noqdeen markaasi dufca basa la kulmiye waxaan ciqi ka ahayn uludka unbaa loo qaymay ayb wixii uludka idinkaga aada unbaa mid walba uu ka qaadan nin sudus qaata nin nis qaata nin ulud qaata halkaan ba ku tegi taa waa iska dhib yarta bictibaar qiiman haddaynu soo ogaana ilata wain ikhtalafa اljinsu wixii la bixinayey baaba kala duwanaaday jinsigii waaba kala teg wain ikhtalafa اljinsu waa kala duwan yahay ayib nin waxbuu muxuu ahay siiyey qayb wuu xoreeyey muxuu ahaaye qayb wuu waqfay wixii waa kala duwan yahay wain ikhtalafa اljinsu jinsigii la bixiya almuusa bihigi waa kala duwan yahay oo watasarafa ay dhaqmaan takrifalaan wuu kalaa u caynilmuusi wey nimanka wakiillaah ninkii dardaarmayay waad eegaysaa wey uu kalaa wuxuu u keenay dafca waaxida dufca waaxida say ku dhacaysaa in intaasoo jinsoo kala duwan la kulmiyo la kulmiyo waxay dhaheen laba suuro shaaficiy laba suure ku ka dhici kartaa musaabihigoo kala duwan oo kala nooca oon isku baab ahayn haddana in fii kelma waaxida lagu kulmiyo bixintoodii iyo dardaarankoodii way adag tahay bay dhaheen seed ujeeddaan waxaa la yidhi waxay dhici kartaa laba suuro in uu marka horeba dad wakiishay oo wakiilluu samaysta oo wuxuu yidhi hebel iyo hebelo wakiilaad iga tihiine hantidayda wixiidan la quman ee uludka ku aadan ama ka badan ba noqotee bixiyo raggii wakiilada ahaabaa intay isu yimaadeen iyo hal mar hawshu feermeeyeen wakiilada ahaa dufca waaxid ayagaa addoommihii xoreeyey wixii waqfay wixii eh, la siin lahaa ruux bixiyey ama asagaaba la weydiiyey oo waxaa la yidhi hebelow intaas waad xoraysay oo intaa waad cafisay oo intaa waad bixisay soo ma ah haabuu nacam qowlan waaxida nacamtiisa waa maxay waa cidqi iyo hibo iyo wakfi was dhacay fii dafca waaxida dufca waaxida marka labadaas suuray ku suuragelaysa in su-aalaanti loogu keeno isagu iqraar ula yimaad iyo in wakiiladiisa ay tasarufaan hal mar si kastaba noqotee fain lam yakun fiihaa ciqun haddaan ciqi ku jirin muusaa bihigaa badanee kulmay qusida ulu cala ljamiici bictibaar اqiima ulukii baa la qaybin wixii la dardaarmo dhan baa loo qaybin ciqigii hibadii waqfigii caiyadii waxay doonaa noqoto wain kaana hadduu ku jiro fiiha cafwan fain lam yakun fiiha caqun wain kaana fiiha ciqi hadduu ku jiro cuquudaas iyo mutabaracaadkaas ama muxua ajnaastaas qusita sidoo kale ulkii baa la qaybin wa uqrica fii ma yaxusu ciqa ayb qusita waa la qaybin ulkii saasuu markaa isagu qowlkan leeyahay fain lam yakun fiiha ciqun qusita biqowla waaxida wain kaana hadduu ciqu ku jira maxaa la samayn qusita isaguna wa fii qowlin wuxuu le yuqadamu ciqu ayb qusidadaasi siday raajaxayaan badankood waxay leeyihiin hadduu meesha cidku soo galo waa laba aflayn baa ka furan waa maxay qusida ulu wixii kalea uludka loo qaybin bictibaar اqiima wa uqrica fi ma yahusu اlciqa binaaءa calى xadiiث cimraan bn xusein intan badan ee la xoreeya ayagu waxba loo taqsiidin maayo uludka waa loo qoritoori wixii ayaga uludka kaga soo aada xoraynta ila wuxuu jamciye waqfi maalan iyo hibo iyo cidqi buu jamciye intan kale qiimahoodaa la fiirin waxay uludka kaga aadan ayaga ayaa he ayaa laga bixin cidqigii wixii ku aaday binisba ahaan isagu halin lagu dhejin maaye waxaa la dhihi tobankiinan ku qori tuurta intaas ninkay ku aado ayaa xoroobahay waad fahanteen ba qusiط الثuluثu فيma fii غayri الciطqi وقرca فيma يkص الcطق sidaas w waa laga rabo in loo jamciyo وفيi qwli qwl waxaa ku sugan maye يuqadam الciطق marba hadday kulmaan bixin uu muusigi bixiyey ciطقi iyo hawlo kale ciطqiga ha la hormariyo wuxuu ciطqi soo reebo dadka kale loo balbalqiyo qowlkaasi qowlkaasi ma sahlan wuxuu leeyahay waa ka xoog badan yahi cuquuda kale sharciguna waa u hanqaltaagaa adilo khaasana way ku timid isaga ha lagu hormaro ya mhm. iyada loo irin h ayag kuwa kale ayago kuwa kale may isu taagan yihiin may lama firinayo waxyaaba kale la bixiya loo firinay so inaga hadda soo maray ayib kadibna inta ayaga kusoo aaday ee nisbada ahayd kusoo aaday yaa ayaga loogu qori tori maala waxaa kusoo aaday uluulmaalki ulukii ulukina wuxuu horayn karaa nin ayaga ka mid ah ama labo yuu orayn karaa maaa la samayn ku qori turta iyaga intaa saasaa loo jeeda walow kaana lahu cabdaan ya so hadda mayna soo marin boqol nin loo dardaarmay nin konton loo dardaarmay in loo dardaarmay ha ha qiimaha la garanaya ayib walow kaana lahu cabdaani laba addoon hadduu leeyahay laba addoon hadduu leeyahay faqad oo keliya addoon saddexaad ma jiro ayib waa laba addoonoo uluulmaalku uusan ku fillayn inuu wada xoreeyo waa suurada masladu waa sidaa faqad wuxuu ujeedaa hanti aan labadaa addoon ahayn ma laha labada addoonna uluulmaalkii hadduu uu mxuu ahaay u dardaarmo kuma fillo weeye inuu dhammaystiro xorayntooda taasaa laga hadlaya inkastoo faqada nawi baa kordhi cala almuxarar waana masale mushkilaa ah, layidhi inuu iska daayabaa ahayd wadaaddaa ku haysta imaamka dhibba malin ka socono wuxuu hi walow kaana lahu cabdaani laba adoon hadday u ahaatay ninkii dardaarmaha faqad oo keliya saalimu wahaanimu saalim iyo haanim buu leeyahay wuxuu hi ninkii dardaarmahayay in cataqtu haaniman haanim haddaan xoreeyo fa saalimuna xorun wey haddaan xoreeyo nimayo wiilka haanima saalimna waa raace la socda buuri uma intaa kadib intuusan dhimanin yuactaqa wuxuu xoreeyey haaniman fii maradi mowti cudurgeeriyaadkiisii uusan ka kicin ayuu haanim xoreeyey cataqa haanim waa xoroobahaya walaa iqraaca haanim iyo saalimna loo qoritoori maayo qoritoor ma jiro wey ayb taa waa waa aragtee haanim muxuu ayb soomeyna soo marin qudima alأwalu faاlأwal xataa yatima uluثi hore weeye hadduu yidhi khaanim haddaan xoreeyo saalimna wuu raacayaa kadib buu khaanim xoreeyey khaanim marka ballanqaadkana wuu ku horeeyey ficil ahaanoo xorayntana wuu ku horeeyey soo ma jeedaan in ctaqdu haaniman oo shardiga ah uma cataqa haaniman fii mardi mowti maxaan leenahay cataqa ninkaasi waa xoroba haanim ah walaa iqraaca qorituurna ma jiro maxaa yeele haddii la qori tuuro maxaa dhici waxaa dhici kara haddii la qori tuuro qorigu inuu saalim ku dhaco saalim inuu ku dhaco saalim xormaso sidaa maaha saalim hadduu ku dhaco u saalim qorigii helo khaanim xoroobi mahaya markaas khaanim hadduu xoroobayan saalim bay baashu ka halaabaysa haddana mar labaad waa isku soo noqon soo maa muxuu ku yidhi haddaan khaanim xoreeyo saalim wuu xor kadib khaanim baad xoraysay fii maradi mowtihi khaanim waa xoroobay iqraacna ma jiro wey iqraaca maxaan u loo diiday baashu dawr bay noqonaysa dawr baa ka soo boodiyo waan qori tuura maala markaan qori tuuray qori tuuradkii waxaa ku soo baxay saalim boqoriga ku dhacay haddii saalim uu ku dhacay haddaba khaanim ma khaanim hadduu xoroobi waayana saalim ma xoroobin waad fahanteen baan u malay halkaasay baashu ka soo boday qorituurka maxaa loo diiday baa la raba inaad fahanto cilada sheeh maxamed qoridiideen shaaficiyu qorituurka waxaan u diidnay haddii la qori tuuro waxaa dhici karta in saalim xoroobo qabla khaanimin hadduu saalim xoroobo qorituur ku xoroobana waxaa dhici khaanim inuusan xoroobin aanim hadduu addoon noqdana saalidna waa ka gubataa wey bshardi ba soo maha waad fahanteen baan umalay ka socda ayib maxalulkhilaafku waxaa weeye waa marka uluulmaalku midkood keliya u ku filan yahay uluulmaalku waa midka markuu midkood u ku filan yahay haddii khaanimna uu xoroobi karo saalimna uludku xataa uu deeqo wada xoroobaya walaa iqraacana lomana baahno labadoona wada xoroobaya ee waa maxay waa cinda maa yadiiqu ulu min ciqihimaa macan markaasay shardigan soconaya saasna ay ku soconaysa sheekhu wuxuu yidhi walow awsaa hadduu dardaarmo ayib sheekh ha ha hadduu ku filan yahay hadduu ku filan yahay weye uludku haddun kus ku fillaynna waxaa xoroobahaya waxaa xoroobahaya mxuu aha haanim keliya xoroobay hadduu ulumaalku usan ku ilayn hadde ulu de waayona ulku hadduu deeq waayo maaa la samey ayb way ku caddahay maxaa jira xaggee wax lagu xoreeyaa ma maradulmowdku soomax lagama xoreeyo markaad marayso ulu lama xoreeyo idan haddii khaanim ulku ku fadhiisto saalim waa u dhammaatay qorituurna ma jiro qorituurkana waxaa loo diiday haanim baa khatar galhaya haddii laakiin ku filan yahay uluulmaalku haanim waa xoroobay liasbaqiyati saalimna waa raacaya lishar shardiga baa la fulinhayaa ayib saasaa lagu yidhi maxalulkhilaaf waxaa wey taswiiru lmasala waxaa weeye cindamaa yadiiqu الثuluثu canhuma saasaa lagu yidhi shardigu wuu shaqaynaya ee xoolihii baa yaraaday abtada laqwi kama noqon ina shaarica ii diiday soo maha qaanim waa dhaqaaqay wixii kale soo haray saalim ha ku tago ama nus ha ka xoreeyo ama ulu ha ka xoreeyo ama cushur ha ka xoreeyo isagay u taallaa hadduu ulu ku wada deeqana waaba khayr mid wuxuu ku xoroobay bitanjiiz midna bishari waa isku dhammaatay saasaa loo jeeda sheekhu wuxuu yidhi walow awsaa hadduu dardaarmo bacaynin xaadira yani masaladan wasiyadu way waa inaga soo maray qararka iyo jahaalada ku jirto o dhan waa muktafar qaacidatu maxaa yahay almucaawadaat ama qaacidat اlgarar waljahaala kusoo marteen in cuquudda afar ay tahay baynu soo maray cuquudda marka loo fiiriyo mucaawadada loo fiiriyo ciwadka binisbati اlgarar waljahaala ikhtifaarkeeda iyo cadam اlikhtifaar afar nooc baynu ka soo dhignay ciwadku cuquud alciwadu fiiha maqsuud lidaatihi kalbayci walijaara beeca iyo ijaarada iyo cuquudda lamidkaa ciwadka iyo waxaa laysdhaafsanaya laysdoorsanayo waa maqsuud jahaaladii ku timaada ama qararka ku yimaada caqdi waa burinaya alciwadu fiiha waa maqsuud lidaatihi marka aljahaala iyo qararka beec iyo ijaara ku yimaada alaslu waa waa inuu cuquudda fasahadiyo buriyo awaacidduna waxay ku taraysaa marar badan suwar iyo masaa'il bay ku ururin ay iska dhib yar tahay masale lagu keenay ijaariya hawlo lamida caqdu mucaawada lagu keenay ciwadkuna uu maqsuud yahay fi lcaqdi jahaaliya qarar baa ku jira adoo noqon waaad leeda waa caqdi baailah adoo minhaajka muraajicin iyo shuruux waaad leeda baail ila caqdigii baad garan meeshuu ku jiro qaybta labaad waxay ahayd waxaynu soo maray cuquud alciwadu fiiha waa ayru maqsuudin aslanba xuwadba loogama jeedaba isdhaafsi iyo wax dan ah oo adduunyood ka leedahay maba jiro sharciguna ooma talagelin cuquudda labaad waxaa ka mid ahaa alhibau wاlwasiya wasiyada ku jirta caqdulwasiya iyo alhibaat waa maxay waa cuquud tabarucaad iyo taqarubaad maxdo ah cuquuddu irfaaq loo yaqaanaa iyo qurubaad marka ciwadka dunyawiga ah waa hayru maqsuudin aslan falidaalika laa tadurhu jahaalada iyo kararku maba dhibtaba mana buriso aswal axwaal waa maxay inaan ruuxii aan wax ugu talagalnay u waxwaayo bas haddii kale wuxunbaa u helhaya wax jahaale iyo qarro wax yeeli kara lama arko allahuma inuu shaygu macduun babaya markaa uu joogunba mooye qaybta saddexaad waxay ahaayeen cuquud alciwadu fiiha maqsuudun tabcan cuquud iyo heshiisyo waxay ahaayeen ciwadku fiiha waa maxay waa maqsuudun tabcan biqasd aani la biqasd اlwal ka nikaax waa inaga soo maray nikaaxu haweenka in la guursado meherka bixintiisu iyo ciwadka dhex marahaya ee ninku uu bixinayo maaha ciwad maqsuuda lidaatihi min alcaqd nikaax ah huwa maqsuudun tabcan ومن آياaت أن خلق لكم من أنفuسكم أزواaجا لتسكنوا إليها وجaعل بينكم مودة ورحمة مقصودة xoogan kale waa iska mukaaramo wey waa iska wanaajin wey marka ciwadku ma aha مaqصuud لذاti وإنما هو مaqصuud تaبعا لمqصد آakhرة oo mawadada iyo sakiinada iyo raxmada ah sidaa darteed jahaalada caqdiga asagu jahaalada weyn ubaa dhibta ararka weyn ubaa dhibo caqdiga نikaax ama jahaalada iyo qararka yarka ah waa mukhtaar lanna asalkiisi horeba ma ahayn ciwadku fi nikaax ma ahayn maqsuud lidaatihi marka tabca buu ahaa waad garateen baan u malay saa darteed yukhtafaru fii baabi nikaaxi maa laa yukhtafaru fii ayri saa darteed gabadha sukuudkeeda lagu meherinaya ninka ma rabtaa shibba iska tiri ninka hebelaa ku soo doono waa nin qiimo badanoo bala ka dhacday see tahay ma kugu meherinaa hadday iska aamusto waxaan leenahay ijaab fiican lama hayo la soco hadal cad lama hayo laakiin baabkan qararka iyo jahada yasiirada ah waa la cafiyaa lianna ciwadka aan maqsuudan lidaatihi caqdiga afraade u dambeeya wuxuu ahaa alaaqii wixii la halmaama waa cuquud ciwadku uu yahay hayru maqsuud hayru maqsuud laakiin wuu galaa waa hayru maqsuudin laakiin wuu galaa tabac liqasd ooma noqdo aslan maqsuud ma aha dhihi mayno muطlaqan laakiin waxaan leenahay ciwadku waa hayru maqsuud wuxuuna ku yimaadaa iftidaa dhib kaloo yimid iska mxuu ahay madax furashadii iyo dhib kale iska difaacidii buu ciwadku ku yimaadaa ooma yimaado laa tabcan limaqsadin aakhar ooma yimaado walaa lidaatina maqsuud ooma aha caqdi mxuu ahaaye tabarucaad iyo irfaaqna ma aha waa khulciga fii baab alaq ku yimaada khulciga maxaa loo bixinaya gabadh waxay u bixinaysaa oo looga qadanaya dhibka inay iskaga difaacdo meeshana ay kaga baxdo ee kamaha ciwad can ialaaq inamaa iftidaagan iyo ciwadku waa maxay waa iftidaa can اdarar alxaasil bisababi alaaq marka afartaasay noqdaan waxaa iga khuseeya baabulwasiya wuxuu ku jiraa cuquudii aan looba jeedin gebi ahaan baa wax ciwad ah meella uusan ka soo gelin meel kama maqsuudna ma aha mana soo galo ayib taas saa darteed waa wax badan baa la cafinaya qawaacidda marka qaacidada horan baynu soo maray saddex qaacidan habeen dhaweyd baynu soo sheegnay khusaysa baab اlwasiya hal qaacidoo kale oo baab اlwasiya khusaysa ama laba aan ku darray insha alla qaacidada koobaad waxaa baab اlwasiya ku jira qaacidada loo yaqaana fi اusuul jamc اfarq aljamc اlfaariq ama jamc اlfarqi baa loo yaqaana baab اusuul marka la joogaad ku baranaysaan waxaa la yihahdaa jamc اlfarqi ama aljaamic اlfaariq waa maxay macnihiisu waa cilo waaxida ah ama xikmo waaxida ah inay dhaliso xukmayni mutanaaqidayn an nuratiba calى cilaة waaxida an nuratiba xukmayni mutanaaqidayn calى cilaة waaxida ama macna waaid waaxid ah ama xikmo waaxida ama cilo waaxida ayaa waxaan ka dhalinaynaa laba xugun iska soo horjeeda waa maxay waxaa la yidhahda min haraa'ib اlqawaacid baa lagu tiriya waa maxay waa an nuratiba xukmayni mutanaaqidayn calى cilaة waaxida laakiin bاctibaarayni mukhtalifayn bاctibaarayni mukhtalifayn miaaluhu waxaad ku soo marteen baab اlxajri ama baabu kitaabu taflis aan ku soo maray iyo meelo lamidaba tasaruf الsafiih iyo tasaruf الsabi inuu baail yahay ilmaha yarkaa iyo ninka safiih xoolaha ku ciyaara xoolaha baatula in waxay fuliyaan aan la yeelayn oo la joojinayo oo la burinayo waxaad soo tidhaahdeen sawnan xifaadan lilmaali calayhima maalka iyagaa loo ilaalin ka waa garateen baan malay siyaanaة اlamwaal waa cilo waaxida xikma waaxida waxaa ka dhashay ibطaal tasaruf الsabiy wasafiih hunaa markaan baabulwasiya joogno safiihi iyo sabigi waxaad tidhahdeen wasiyadu waa naafida soo mayna soo marin wasiyadu waxaad tidhahdeen waa naafida waxaa le sawnan lilmaali calىa masaalixihima maaa masaaxdu waa maxay aakhare inay ajar helaan safiih waxaa u dan ah in wasiyadiisi la fuliyo suu aakhare wax helo maxaa wixii soo hadhay xoolaah waxaa weeye uusan ka tagay uusan ka dardaarmin waxaa qadanaya waari waaridka ama waxbuu tari ama tari maayo ama dhibbuu soo korin lamama yaqaan hadda waxaa u dan ah iyo sabi tasarufkooda in la fuliyo fii baabi اlwasiya waa maxay sawnan ama ricaayatan limaslaxatihima baabka kale waxaa tihahdeen ricaayatan limaslaxatihima tasarufkooda waa baail hunaa fii baab lwasi waxaa tirahdeen ricaayatan limaslaxatihima tasarufkooda waa naafid saxiix xikma waaxida waxaan ku xidhnay xukmayni mutanaaqidayn laakiin bictibaarayni mukhtalifayn qaacida marka waxaa loo yaqaanaa qaacidat jamc اlfarqi aw iljaamic اlfaariq waxaad tidhahdaa baab اlwasiyay ku timaadaa iyo meelo badan amilada loo bixi aad mxuu ahaay marka usuulka la marayo aan rag badan sheegin bay ku jirtaa markaa halkaa ka ta labaad waxaa weeye qaacidada labaad horaan baynu soo maray laakiin waa un farc ka mid ah waxaanu soo maray waaridku xuquuqda u wareegta qaacidatu intiqaal اxuquuq aynu soo maray min اlasl ila اlwaari ila اlfarci waxaa soo kul maa kul maa huwa maal aw mutacaliqan bimaalin waxaan idhi yantaqiu ilwaari waynu soo marray shay walboo maal ah ama maal ku biyo shubanaya wuxuu u wareegi karaa haddii asalkii la waayo waaridka way inoo iman doontaa iyaduna baabkay ku jirtaa qaacidada marka halkan way imanaysaa oo waxaa yeele markuu muuse ku dardaarmo muuse lahoon aqbalin hadduu dhinto yaa aqbalahaya qabuulka ridahaya qabuulka waxaa ridahaya waaridka lanna waa qaacidad intiqaal اxuquuq min اlusuuli ilى اlfuruuc lanna wasiyadu waa maxay ama waa maal ama waa mutacaliqa bimaal qaacidadaas marka farca ku jiro ayad loo yaqaano waa maxay inamaa yantaqilu ilى اlwaariثi ma taxaqaqa sababuhu qaacidadaas hadda khustaa horan baad soo marteen inamaa yantaqilu ilى اlwaariثi ma taxaqaqa sababuhu waaridka waxaa u guura oo hadhow meeshii aabbihii uu ka raamsadaa wixii sababkiisa u guntamay inamaa yantaqu ila waariثi ma taxaqaqa sababu labada qaacido aan caawa intaa ku dayno wii kalena aan gadaal kaga daro walow awsa hadduu dardaarmo bicayni xaadiratin cayn joogta riti gaadhi guri ayuu dardaarmo hiya ayaduba ulu maalihi maalkiisa ulukii ku aadan wa baaqiihi maalka intiisi kalena haa'ibu waa maqan aw daynun bahadee ama waa dayn ama waa maan yahay isku mid un weeye maxaa la samayn lam tudfac cayntaa loo dhiibi maayo lam tudfac ilcaynu kulluha ilayhi fi lxaal caynta uu dardaarmay ee xaadirada ahayd uluulmaalla ku aadanayd maalka intiisa kana ama dayn ku maan yaha ama gurig ama goobtaabuu ka maqan yahay beledkaas lam tudfac ilcaynu kulluhaa caynta oo dhan loo dhiibi ilayhi ila muusa lahu kii loo dardaarmay loo dhiibi maayo fi lxaali islamarkaas biitifaaqi asaab shaaficiyadu taasi murankaba qabaan taasi hadday dhammaatay oo maxaad u diideen mustanadulmanci waa maxay mustanadulmanci waxaa weeye waxaan leenahay maalkan goormaa la mulkiyaa waxaa la mulkiyaa bacda almowti wa qabuuli lmuusa lahu so sidaa ma ahayn ha haddee maalkii haa'ibka ahaa ma halaagsami doonaa ma la waayi doona warba looma hayo waxaaba dhici karta cinda almowt waxa maale uu ka tegahaya dardaarmo inuu noqdoba cayntan keliya oo hadhow muusaalahu u yeesho uluul cayn u yeesho ulutaankuna ay warasad qaataan mar haddii maalka maqnaa ama muxuu ahaaye dayntahaa shiki ku jiro helidiisii iyo xasilidiisii cinda almowt waxaa weeye caynta waa lagu dardaarmo wadaadow laakiin dhowro ma taaban kartid annaga waa dhowranayna xoolaha ayaga kale haddii la helo cinda almowt annagu uluaanka anaga wakaasa aduguna cayntaada ku tag haddiise la waayo ayadaa ay lasku haystaa wey saasaa lagu yidhi lam yusraf ilayhi fi اlxaal waa ixtiraaz waqad tusrafu ilayhi fi اlma'aal oo markii la helo maalkii haa'ibka ahaa ama muxuu ahaayey daynta ay timaado wey wاlaصaxu asaxu waxaa weeye annahu laa yatasallatu ninka muusaalahowga ah ku dirmi maayo calى الtasaruf inuu ku takrifalo fi الثuluثi min alcayni ayضa intana waa maxay taa garanay inta uu dhowranhayo ee joogto ee maalkii qaa'idkaa ama uu ka imanayo ama dayntii laga helhayo kale neefkii ama gaadhiga keliyaha ee la dardaarmay ninkii loo dardaarmay ma adeegsan karaa wey tasarufkaani maaha iibin wax laga hadlayo iibin iyo ganacsi ma aha waa tasaruf اlistikhdaam say u celiyeen wadaaddo kale wadaaddo kale uu ka yahay wadaadkan isu malaqin ka mid yahay amaa najmudiin addamiiri iyo wadaadaha badankood waxay leeyihiin tasarufka la diidan yahay waa atasaruf annaaqi lilmilki ama tasaruf اlistikhdaam waa jaais wahada huwa sawaab tasarufka la diidan yahay waa in muusaalahogu uu caynta bixiyo ama uu iibiyo ama uu sadaqaysto uu raro weeye ama inuu biyaha kusoo dhaansado ama maalin maalin u ku aado dhib ma laha tasaruf اlistikhdaam waa ama almamnuuc fi اlwajه اlaصx waa maxay waa kulu tasarufin naaqilin lilmilki ayib kalbayci wanaxwi ayib ya keen kusoo sheeg taas waa naqliga guud haddee naqliga guud weeye se u yeelanayaa goormuu yeelan horta weli ma yeelanin m goormu yeesho horta siisoba markay geeri dhacda laga hadlaya horta geerida maba dhicinba hadda laakiin yaa dhowranaya ayib yaa dhowranaya tan dambaa la ysku hayaa wاlaصaxu أnnahu laa yatasallatu calى الtaصarufi fi ثuluث الcayni أيضا min غayri idnihim min غayri idnihim baa la socota xataa haddii xoolihii kale la waayo waxtan laga hadlay masaladan dambe iyo tooro way kala duwan yihin shee taa hore waa caynta oo dhan tan dambana waa uluulcayn taa hore so laguma dhihin xoolihii qaa'idka iyo daynta ilaah laga helaayo cayntii oo uluulmaal ahayd loo dhiibi xaalan waqad tusrafu ilayhi maala dhammaanta taas huna waa maxay maalkii qaa'idkaa baa la waayey dayntii baa la waayey maxaa ku soo hadhay cayntii keliyaa soo hadhay cayntaa saddex meelood meel ninkii loo dardaarmaya iskale hashaas ama rtiga ama guriga ama gaadhigaas laba saddex meelood labana warasadii baa iskale haddaba waayahay ulidku uu ku lahaa ma faasxan ka hadlaya masalada walasaxu annahu laa yatasallatu muusa lahowgii cala tasarufi ku fi ulu ay fi ulu min alcayn laa fi ulu min almaal hada dhib malaa sointaa ma aha maalka hadda lasuhashun ma aha soo cayntaun ma aha ayadan ku noqonaya min gayri idnihim weeye iyagoon fasixin ma taaban karo taa laftirkeedu xukumkii aad cayntoo dhammaystiran marisay mari uun daloolka hashanata ama gaarigana halkaa un mari wey dhib ma laha wuxuu yihi faslun intaa halkaa aan kaga tagno insha allah wuxuu u gudbay fii marad اlmowt marad اlmowt masale dhib badan weeye culimmada muslimiintu waa masale isku maandhaafe adoo fayow iyo adoo xanuunsan ha loo kala qaado xaaladaada imaa inaad fayowdoo bad qabto iyo inaad xanuunsan tahay xanuunkaasi inuu xanuun iska fud yahay iyo in cudur geeriyaad yahay intaa unbuu noqon xanuunkaa inoo dambeeyo inta aad fayowdahay digdig leedahay xoolahaada intaad doontaad dardaarmi kartaa intaad doontaad bixin kartaa taasay waa dhib yarta waxaad leedaho dhan baad bixin kartaa sidii sayidina abubakar u yeelay waxaad leedahay nuskii baad bixin kartaa malaayiin baa allah ka dhigay sidii sayidina cumar u yeelay markaad saxiix tahay waxaa weeye cidna gacanta kuma hayso waxa ku saaran waxaa weeye haddii caruur aad wax siinayso inaad cadaalad samaysood garsoorto mar haddaad fayoodo bad qabto gacanta laguma qabanayo maxjuurna waa fasaxan tahay haddii xanuun kugu yimaado xoolan inaad bixisa aad doonto xanuunkan kala qaadayna dhag xanuunta iyo ilig yaroo lagaa qabta iyo xoogow shinni ku qaniinta iyo turunturro sulka kaa gaadha iyo farku murkacata iyo waxyaabahaas dhib ma laha waxaad la mid tahay ka saxiix tasarufkaada maamulka iyo xoolahaad bixin iyo waxaad daysan laguguma haysto haddii laakiin xanuunku uu noqdo xanuun geeriyaa xanuun geeriyaad mar hadduu kugu yimaado inta aad xanuunkaa geerida u dhimanayso ama aad ka kacayso xoolahaada saddex meelood ka badan ma dardaarmi kartid cinda ajumhuur xoolahaada saddex meelood ka badan ma dardaarmi kartid mana bixin kartid adoon dardaarmin ataa adoo xataa dardaarmin ma bixin kartid idan waa garateen baan u malay ra'yigaa waa ra'yuljumhuur ama salafu saalix jumhuurtii madaahibtaan ka hadlayna hadda ama salafu saalix waa isku maandhaafeen wadaadday saxaabo badan waxay idhaahdeen hadduu xanuunsan yahay oy naftu ka baxayso oy qadqaadayso iyo hadduu bad qabo waa isku mid xoolihiisa wuu bixin meeshuu doon u marinhaya wafcalu lkhayra ilaahay yidhi walaa tansaw lfadla baynakum baa rabbi yidhi xilligaan ilaahay ugu baahi badnahay iyo mxuu ahaa thawaab iyo ajirna waa markay naftu ka baxayso maalinkan digdig lahaa haddaan sarsayri karo xoolaha fii wujuuhi اlkhayr haddana waan ka sii daynhaya halkaas wadaaddaa maray kana sugan tahay oo sameeyey saxaabo badan niman waxay dhaheen maya mar haddaad xanuunsato madhabka eh, jumhuurta iyo mutaahiriinta ayay mareen daahire waxay dhaheen nm kala qaada kala qaaday dheheen intaad xanuunsan tahay dheheen wax walbaad bixin kartaa saa doonta uluulmaal nisfulmaal kullulmaal baad bixin karta haddaad riyodahna waa la mid laakiin haddaad xanuunsan tahay oo cudur geeriyaad ku hayo waxaad bixinayso hadduu adoomay cidqi yahay ulu maal ka badan ma biin kartadhe nimanku waa xarfiyiina ma ogtaha xadiidka cimran bn xuseen bay ku dhageen saxaabiga bixiye xoolihiisoo dhan lixda addoonu lahaa ayuu lixdaba oo gurdumay soo maaha inuu xirayn nabigu waa kadib muxuu ka soo reebay marka waxay dhaheen almariidu kasaxiixi fii jamiic اlmasaa'il ilaa fii masala اlcidqi cinda daahiriya warkooda ayagu halkaasuu maray marka masala saa la iskugu haysta wey laba araf iyo daahiriyo tafsiil aaday saddexdaa usuulba u badan jumhuurtu daliil ay haystaan oo aan ka ahayn xadiidka cimran bn xusein mooyeene ma jiro saxaabigii xanuunsanaa ee yidhi lixda addoonba hor allaan geystay habeen aakhir nabiguso kama diidin ha nin walbo xanuunsadoo cuug geridadeeshana qiyaasan calaa sittati acbudin halkaasay taagan yihiin waxaa lagu bushoolayay baab اlcudqi waa ka duwan yahay abwaabta kale jumhuur waxay dhaheen haddiiba cidqigii fiicnaa la israacin waayey ee sharcigu u hanqaltaagayay xoolihii kalaaba ka daran qiyaaskay ku fadhiyeen qiyaas sahlan ma aha xadiidkii asna dacfiga ku jirna waa ku xoojiyeen ilaahay wuxuu idin siiyey markaad dhimanaysaan inaad la baxdaan ulu amwaalikum fii aakhiri acmaalikum ziyaadatan fii acmaalikum wadaadana taxsiiniyaan wadaadana daciifiyaan baabku usuushiisu waa intaa aynu ka soconno marka taas waxay ahayd sadaqada guud bay iska ahayd oo warasada in looga tago xoolo fiican way fiican tahay hadda waa laga hadlayaa saxya bulaan huna waaan ka hadla intaa waxay ahayd khayr badsi iyo sida fiican may diida adag ma siinin ah, duda adag ma siinin ayib inaad carruurtaada ka tagta iyagoo akhniyaah ayaa ka fiican inaad ka tagto masaa'ilkaa lagala hadda waxaan ka hadlaynaa hadduu dhiirado caqdiga ma baail baa mise mise waa saxiib hadda laga hadlaaya sidee fiican sidee fadli badan wa anta saxiixun saxiikaadi huna waxaa laga hadlaya waa inaga soo maray inamaa nadaru lfaqiihi wuxuu fiirinaya ilaa sixati walbudaan ma xaaraanba ma xalaalba waa inagii soo maraynay gaalba wax loo wasaayoon karo xarbi murtad ayib ajir ma laga helaya mise may masalo kale ma asaxaysaabaa laga eegahaya aan ka socday idaa dananna haddaanu malayno almarada xanuunka ninkan haya dardaarmahaya mukawifan halis makuufanna waa la akriya mukawif oo min atakwiif ah iyo makuufba waa la akriya labada makuufkana loo badan yahay idaa danana haddaan mayn almarad xanuunka ruuxa haya dardaarmaya makuufan xanuun dilaaah ama cudur geeriyaad aan malayn maradkii waxaan u qaadan inuu yahay xanuun aan laga kacayn cudurgeeriyaad lam yanfud fuli mahayo ama lam yunafad waa la akriyaa labaduba tabarucun zaada cala اثuluث daad ka badan saddex meelood meel hantidaada lagaa yeeli maayo waxaa la ictibaariyay meeshaan baabkii anagu aan diidi jiray oo loo yaqaanay sadu daraa'ic hadoo cudur geeriyaad leh oo ishaadi ay muuqato inaad sii socoto xoolihii inaad tirada hebel labaatan kun waa wax yar mul iska aha malyan kale inta waxaa la malaynayaa oo lagugu tuunsan yahay in aad rabto inaad qadiso warasada aad qadiso islaantina wax la-aan aad dhigto duqdi ay aad qadiso odayga adeerkaah soo socday uu wax la noqdo yani waa mutaham baa tahay tasarufkaadan fi hada almaxal marka sadan lidaraaci baa ah hawshaa loo fiiriyey iyo ictibaaran lilmadinaat lianna marad almowt ninku inuu wax turtuuro oo xoolaha dadka ka qadiyo waa madino laakiin ictibaaru hadi اlmadina waa min aqrab اlgharaa'ib lanno bini aadamku waxaa ku badan cinda almowti inuu jilco oo u naxariisto oo u danqado oo macsiyada iska ilaaliya xadgudubku ila aggaa lu jaystay ayadoo sidaa tahay madinadaas waa la fidiyey dariicadaasna waa la awday saan loo qadinin warasada lam yunafad la fulin maayo tabarucun deeqid zaada ka badan calى ul ulu اlmaal ayb bal yakuunu wuxuu noqonayaa tabarucaas mawquufan mawquuf buu noqonaya lأnna maridku marad اlmowt waa maxjuuru calayhi fain baria fain baraa hadduu bogsado oo ka kaco xaggana uu dardaarmay tabaruc ama u baxshay wax ka badan ulukii lam yunafa tabarucu zaad ala ul waa soo garataad fain bara waabaa ka kacay oo u dhiman waayo nafada wuxuu waafulahayaa atabarucu zaaidu calaa ulu wey tabarucii ka badnaa uludku waafudahayaa ma hadduu mise mawquuf buu ahaaye xadhig iyo baan ka qaadaynaa sawaabku waxaa weeye nafada ay istamara nufuuduhu wuu socday caabiyihii iyo xaajisku baa laga qaaday ee ma aha caqdi cusub oo bilaabanaya mawquuf buu idan maanic meesha ka baxay maxaa loo hor istaagayaa oo mawquuf looga dhigaya daymo badan baa soo bixi kara xuquuq badan baa iman karta waxyaaba aan muuqanin baa iman kara saasaa loo jeedaa wain danannaahu maradkii xanuunkii haddaan marayno alaykum asalam waxat la barakaatu hayra makhuufin midaan halis ahayn cudurgeeriyaa inuusan ahayn baan malayna qandho yar baa qabatay xooguu duumaa hargab ku jira magaaladuu ahaa wain danannaahu hayra makhuufin fa maata waaba u dhintayba wadkiisii iyo ajishiisii baaba alla geliyey waan eegaynaa fain xumila haddii lagu xambaaro calى اfajأةi mowtu aflo nafada waa fulaya tabarucaas wailaa famakuufu weeye falaa yunafadu maa zaada calى ul waa koobanta midda ayada waxaan u malaynay xanuunkii hayey hebel inuu yahay udur inuusan cudur geeriyeed ahayn inuusan marowdu mowd ahayn ilahay amirkuuba u dhintayba ilahay amirkuuba u dhintay sabab khafi oo dhan baa lamid ah cudur fududaa oo isu bedelay geeri geeri ka dhalatay iyo marad khafi oo qarsoon qarsoonaa oo loo dhintay waxaan ku xambaaraynaa kulligood inuu yahay mowt اlfajأة maradkii yaraa ee khayru makuufka ooma dhimanine aadda alla iskaga dhintay ti alla kusoo booday fain xumila اlmaradu calى اlfajأati fajaءati bayna akhriyaan qolyaha luqawiyiinta eh nafada waa fulahayaa tabarucaasi zaada calى ulu wailaa hadduusan lagu xambaari karin cala alfaj oo l ninkan xalqa naxulun baa qabatay doobadaasuu qaatay wuu ka sii daray kaarkii baa kordhay xalay markaan ka tegay wuu il daraa hargebkii wuu eedayba idan wailaa fa maradun makuuf wey marka iyada marad makuuf maxaa laisku ogaa maa zada cala ulu la bixin maayo ulu unbu aq u leehay ayb waxaa lagu miaaliya maalan maradka makuufka ah en lagu ambaari karin al faja ah. aan faja lagu ambaari karin baan ujeedaa shubanka maalin iyo laba maalmood maalah ywm o yowmayn xaggana kala gogo-ay mutaqaaca aha walow shakaknaa haddaan ka shikino fii kowni kowni maradi yahay lam yahbut ku sugnaan mahay inuu makuuf yahay ilaa biabiibayni xorayn cadlayn way iska kooban tahay maradka makuuf inuu yahay inuu dilaya cudurku inuu halis yahay inuusan ahayn hadda wax nas lagu sugi kara ma aha wax aayad qur-aan ay kuu sheegina ma aha xadiidna kuu sheegi maayo ijmaacna inuusan la helin baa laga yaabaa curfiga beledkaa ka jira iyo ummadda xilligaa nool iyo dhakhaatiirteeda waa la kala yaqaana hebel kansar baa ku dhacay haddii lagu yidhaahdo waana xanuunsan yahay maxaad maqli maxaan ingu u qaadanaynaa maradka waa marad makuufa waa cudur dilaaah halisna ah cudur geeriyaad wey kala duwan yahay hargabku meelu dadka ka laayaa soomaalidna wax ma yeelo afrikaanka iyo soomaalida iyo wax ma yeelo caddaankan uba laayaaba hargab shimbereed baa ku dhacay kow baad maqlaysa somaydan maqal marka kolbo curfiga iyo beledka iyo dadka ayb waa in loo kala celiyo walow shakagna haddaanu ka shakino fii kownihi kowni maradi makuufan uu halis yahay ama cudurgeeriyaad uu yahay lam yahbut sugnaan mahayo inuu cudur geeriyaad yahay ku sugnaan mahayo ilaa biabiibayn ilaa bishaadati abiibayn wey laba dhakhtara markhaatigood xorayni madax bannaan cadlayni cadaalad ah oo lagu kalsoon yahay cadlayn wuxuu kuu hoosgeliyey shardiga islaamka shardiga islaamka kuu hoosgeliyey iyo buluuqi albuluuq walislaam cadlayntay kugu hoosnaban yihin yacni waa laba dhakhtaroo muslimiin ah oo xor ah oo ammaanadoodana lagu kalsoon yahay markay ka maqhraati kacaan xanuunkaani inuu dila yahay asagoo u dhintay baa laleeyahay wuxuu baxshay ee saddex meelood meel xoolihiisii ka badnaa waxaan leenahay waa ka kac wixii saddex meelood ku aadanna waa la fulinayaa hadday dhahaan xanuunkan dilaa ma ahaynna waa la fulinhayaa deeq walba uu bixiyey wain zaadat cala ulu saasuu ujeedaa sheekhu gaaladu ma la ictimaadi karaa mise maya khilaaf baan ka qabnaa annaga shaaficiyada keligaa nin ama ummad baa badan baa ka qabta ayib idaa xadaakum ahlu kitaabi bishayin falaa tusadiquuhum walaa tukadiiruum baan hoosta u gelinaa haweenku laftirkooda in la qaban baa raajixa xanuunaha iyagoo ay garanayaan in la qabanayo xanuunaha iyagoo khaaska u yihiin ayib dumarku xanuunaha u dhintaan waxba kama naqaanin ayaa isgaranaya xanuuna rageedu iyagu bas ay yaqaanaan baa iska jira waa la ictimaadahaya bal shahaadatu waaxidin baa la qaban karaa fii bacdi maa laa yaطalic calayhi ilaa fardun aw muxuu ahaayey waaxid wa min almakuufi waxaa ka xawnaha ruuxu asagoo ku dhex jira hadduu waxbaxsho la garanayo min almakhuuf ama min almukhawifi labaduba waad akhrin kartaabaa kuwi qowlanjun baa ka mid a xanuunka qowlanji nin baa xanuunsaday qowlanji baa ku dhacay qoolon baa loo yaqaana hadda baalkan qoolonka la yidhah somar xidmaha ku dhaca xidmaha waaweyn wareegsan saxarada iyo ay soo marto kaas xanuun ku dhaca wey derbigiisa ku dhaca xidmaha xidhmaya waa xanuun xidmaha waaweyn qaybo ka mida xidha ayb carabtuna qooloon bay u yaqaanaan anu ma aqaano waxaad ingiliis u taqaananaya af soomaali wadaadda horena qowlanji bay dhihi jireen way idiin qoranta soo marataan ama qolyaha hadda jooga carbeed waxay u yaqaanaan qaaf iyo wow iyo laan iyo wow iyo nuun qooloon ya qabsinka waa ka duwan yahay qabsinku waa ka duwan yahay qooloon iyo qabsinku waa kala duwan yihin qabsinka caamsan qooloonka waa xanuun goonia ah oo xidmaha ku dhaca xidmaha xidhma ayb qabsinku xataa xanuuno badanoo ganacaaho iyo kelida iyo baalkan muxuu aha dilaace dadka hadduuba kugu dilaaca dila iyo qabsinku waa fara badan yahay caloosha lagaa qabto laguma jira qabsan la iska yidhaahdaa dhejiskii qabsan iska dhayan soomaalidu ama kor ha laga qabta ama hoos ha laga qabte wixii kugu dhega calool kaaga dhago dhan waxay u yaqaanaan <laughs> qabsi marka ee muddo leh ee ama wax kugu kiciyo ama qoolaba uu ka duwan yahay ayib marka asagu hawshiisu waa iska sidaa marka waa xanuun dhib badan oo carabtu aad uga cabsan jireen waaga hore aad baa looga cabsan jiray xiidmahu ku dhacaa xiidmaha ilan calool iyo xiidma aynu leenahay soo ma taqaanaan calooshu way soo koraysaa xiidmahan wareegsana waaweyn mid kamidoo ku dhaca oo ka u hooseeya waliba kusoo aadan fatxusharja wa meesha loo yaqaan kusoo aadan saxarada ruuxa ku dhagaysa aad buu xanuunsanayaa cuntadiisoo dhan baa iska yaraanaysa wuu dhib badan yahay waxaa ka mida ah, waa loo dhintaa halis wey waa loo dhintaa eraygu qowlanjigu iyo qoloonba midba carabi ma aha labadu waa laba erobe mucarab ah iyo wadaatu janbin iyo xanuunka daatujambiga loo yaqaan dhinac ka qabasho daatujambigu waa xanuun anuga dee maba naqaane wadaadaha anaga hore tibayba noogu tibay ma aha tibay ma aha qaaxana ma aha waa xanuun ka bedelan wuxuu ku dhacaa saableyda feedhahan gudahooda feedhaha qaybta gudaha ah derbiga feedhahu ku dhacahaya derbiga feedhaha ayuu ku dhacaa halkaasaa marka nabaro yeelanaysa booga yeelanaysa kadib naqaskaa kugu dhegi qandho badan baad yeelan inaad qufac xun yeelataa laga yaabaa wuxuu u egyahay oo shabahaa tbayda saa darteed bay soomalidu iska dhihi jireen daatujanbi waa tbay ma ah qaarjeex baalka qaarjeex inagu dhihi jiray buu u yar egyahay ad moodaaba dhinac jeex waxaa tiradaba kaasuu u dhow yahay daatujamb maxaa la yidhahda shajam wareentadii hadde madaxii meelahan aan ku aqaanay oof wareen miya oof wareenkaas wey oo idinkaasa daatu jambi waa midaas waa la dugaa mararka qaarkood daawooyin sanka laskaga shuba iyo afkaba waa lagu daaweeyaa daatu jambi waa ti adiiaad ku marteen nabigu markuu dhimanaya inay saxaabada qaarkood u qaateen ay ku dhibeen ayib marka tibay ma aha tibaydu sambabkay ku dhacdaa isku khaldina sambabkay ku dhacdaa ee saablayda feedhaha kuma dhacdo soo lama ogo ayib carabtuna sulli bay u taqaana tibadu siin iyo laan shidan suliba ama silli ama sulli labada waa la akriya alimaam abu daud ibn maajana xadii buba ku wariya xasana fii sunanihi ayib ninku u dhinta tiibbay shuhadada lagu daraya shuhada dunya bashu ahib idan taa waa loo dhintaa weeye wa rucaafun daa'imun goror aan joogsanayn gororka istaagi waayana dee maskaxdu marka dambe dhaawacahaya kadibna ruux waa u dhimanaya iyo wa ishaalun shuban mutawaatirun aan kala go-ino daa'imah shubanka iyo bixidda caloosha aan istaagaynin marka dambe waa loo dhintaa hadde ilan ruux wuu fuuq baxaaya duntiisii baa tegaysa waa u dhimanaya wa diqun wadna garaac diqigu waa xanuun wadnaha ku dhaca kadib waxaa wadnaha tabar dhigaya wadnaha tabar dhigaya garaaci uu garaacayay lixdan laga rabay ama sagaashan ama toddobaatan laga rabay buu diraynaya su u sii socdo buu damayaaba markaasna waa dilaawo ninka xanuunkaa laga helo inta badan waxaa keena yidhaahdaan inuu wadnu xaydhaysto ama xididaha qaada dhiigga ee qaada dhacaanku ay xidhmaan kadibna uu tabadhiga wadnuhu kadibna waa loo dhinta wadiqun waxaa kaloo xanuun halis ah oo makuuf ah oo ninkii dardaarmay sulud lagu soo gaabin isagoo xanuunkaa u hayo ayib wabtidaau faalijin shalal bilaabashadii strogga faalijka qalalka ruuxasma maxaa la yidhahdaa bareesharku waa dhiigga wanaade waada sidee salal baa leedaha ama dhinac baa ku ingegaya dhinac baa ku ingegaya ama ku qalalaya ayib qolyahan waxa u yaqaana hadda muxuu ahaa strog baa leedaha soo maahayn soo strog maahayn ah, afgaalaadkiini hoyadankaasaa taa hadde waa jin sheekh nidishow mhm. dabeyl baa la dhihi jira soo maaha kaasa kadibna dhinaca ku ingego ah, wbtidaau faalijin shalal bilaabashadii asaguna waxaa weye ibtida muxuu gu qayday hadduu shalalku markuu kugu dhacba ku dili waayo waa lala dhaqmaa waad iska socon ma aha maradulmowt wa sideeda waa naafidu markuu u horrayso kugu soo bodo hadduu qalaf kaa siin waayo ood ka kacdo lugtunka ingegto ood iska dhutido reer kala dhaqanaysa marka wbtidaau faalijin saasuu sheekhu ku yidhi ibtidaagu waxaa ku jira macnaa ku jira qayd wey ixtiraas wey واأل في القyuud an تkuna للاحtiراaز ayb saasuu sheekhu u jeedaa marka waa jirko dhan baa axad shi albadan baa mid dhacahaya marka istirkhaaba ku dhacahay aqlabkiisana ama dhiig baa keena ama ruduubada iyo balqamko jirka ku bataa keena yidhaahdaa marka hore uu koce kuu qarxo markaasuu ku dili karaa haddii ilaahay ku garab mariyo rabbi kaa ka sahlo adoo naafaya ama dhinac ku qallan baad iska shaqaysan dadka noonool baadna la mid tahay asixada waxaa kaloo lamid ah oo cudur dilaaah wa khuruuj acaam raashinka oo soo baxaa hayra mustaxiilan isagoo isbedelin hayrada in la kordhaba sawaab ah oon loos dhigin wa khuruuju acaami xaala kowni hayra raashinkii aad qadaysay ama aad ku qureecatay ama aad ku cashaysay baaba sidiisiba kaa imaana isoon isbedelin oon saxro noqonin calooshii xidmihii baa dilaacay calooshii baa dilaacday raashinka asagoo sidiisa hadduu yimaado waxaa istaagay warshadii shaqayn lahayd waxaa dilaacday xeedadii celin lahayd iyo haantii baa dilaacay marka waa ruuaasi cudurkiisi waa waa halis geeribu qarku saaran yahay dardaaranka haddaan ka qorno baan dadaalay wey aw mase kaana wuxuu ahaa yakhruju mid soo baxa dacaamku bishiddatin si daran iyo wajacin xanuun buu ku soo baxahaya dhasantariyo xun baa ku dhacday maalan raashinkii wuu saxaroonaya ruuxii laakiin waa la maroojinayaa xanuun daran buu ku soo baxahaya in loo dhintaa badan taasna aw kaana acaamu yakhruju bishidatin wajacin sidaa wey ayib zuxaar bay u yaqaaneen carabtu ama zaxiir bay dhahaan xanuunkan hadda uu yakhruju bishidatin wajacin sheekhu leah inagu maxaan dhahnaa hade zaxiir iyo zuxaarba way yidhaahdaan ayib waa u dhasantariyo weynaata hade soo sidaa maaha dhasantariyo weynaata baan dhahayna wax kale miyaan garanayna mise caawal xanuun baan dhahnaa calool xanuun iyo maroojin lagu maroojinhayo aw mase macahu waxaaba raashinka la socda saa kugu dhibhaye ku xanuujinaya damun dhiig waa lagu maroojin xanuun kadibna dhiig baa la socda marka xiidmihii baa dilaacay dhasantariyo weynaatay waay doonaa noqotay marka kaas waxaa ka mida maradulmowtka makuufka ah wa xuma iyo qandho muطbaqatun aan kala go' lahayn mubaatun bada in la kordhabo ayaa wanaagsan oo ashara fi lua wadaadda waay dhahdeen mubia in la yidhahdaan waa banaanta ayib midda marka habeen iyo maalinba aan kaa kaxaynin wey qandhada intay markuu qabato ku nasinaysa ee kaa jabaysa taa ma aha maradulmowt marad makuufana ma aha midda aan layla nahaar kaa kaxaynin baa loo jeedaa midda maxaa yeelay waxay dhaawac baabi'inaysaa unugyada jidhka way ku daciifanaysaa way ku wiiqaysaa marka dambe jidhkaadu xanuunka iyo viruska iyo bacteriaskama difaac kara qalaf booda dhacaysa saasaa lagu qayday uma mubiqa xadii xasana cinda imaam sakhawin waxaa ku yimid qandhadu waxaa weeye waa mxuu ahaye sijn llaahi sijn اllaahi fi اlardi lilmumin qandhadu waxaa weeye waa jeelkii xabsigii ilaahay ee muminka lagu xabisay lahaa fi dunya riwaaya xadiidku leeya alxuma raa'id اlmowt qandhadu waa sahankii geerida iyo wadka wa hiya sijn اllaahi fi اlarضi lilmumini waana xabsiga ruuxa muslimka ku galo adduunka intaad xidhan tahay ku hayso dembiga lagaa baabi'in dembi badan baa kaa daadan wuu kaa hooban iyadoo sidaa tahayna saan bay u noqon kartaa geere u noqon kartaa abaraani baa soo sara fii mucjamihi akhawna fi maqasid xasana waa xasan bu shawaahidis duruqda marka la fiiriyo sakhawna xaawiga aciif wayuu sheegaa axaadiis badan ba macnaha ku timid aw mase hayruha ila ribca sheekhu wuxuu yidhi waxuman mubiqatan aw mase wahayruha ama qandho kaloon mubiqa ahayn aw hayruha hayru mubaqa qandho kaloon ahayn asadiiso aan ahayn ayadna waa cudurgeeriyaan ila ribca afar qada mooye qandhada afar qadada ah mooyeen wixii kale oo qandhooyina waxaan ku tirinaynaa buu wadaadku leeyahay cudurgeeriyaad inay tahay baa lagu tirinaya ayib qandhooyinka mubiqada ah qandhada waxay u qaybiyaan carabtu laba qaybood mubiqa aw mubaqa wa hayru mubaqa ayib midda mubaqada en kala go-aynin ee saaday kuu qabataba had iyo habeenba aan kaa jabinayn taa waa cudurgeeriyaad waa dhammaystiran tahay kuwa aan mubaada ahayn oo ayruha ku yidhi aw ayruha aan mudbaqada ahayn baa an nooc bay ka dhigaan antaa nooc midda u horeysa waaa l alwirdi xuma alwirdi baa laha bikasri اlwaawi xuma alwirdi xuma alwirdi waa maxay waa midda kalaytamaysa maantay ku qaban berrina way ku dayn maalin dhaaf bay kaaga shaqaysanba maantay ku qaban berri way kusdayn ku qabanaysa haddana beri dambey ku qaban haddana beri dambey kuu nasin taa waxaa loo yaqaanaa xuma alwirdi baa loo yaqaanaa waa qandhooyinka lagu tiriya inay tahay marad makuufka ah wey laakiin mubiqa ma ah ayib midda labaad waxaa la yidhaha xuma alibbi alib baa la yidhahdaa middaa marka waxaa weeyaan cafwan tohore yaan khaldini xuma alwirdu waa alatii tajiu kula ywmin watadhab yaan ku khaldin taa xuma alwirdigu tajiu kula ywmin watadhab niska horay ku qaban galabtana way kusii day ama casarkiiba iska kaalalaadeen fiidkina way kaa jebin habeen barkii bay ku heli markuu waagu barina waa kaa kacaysa midaasaa le xuma alwirdi ayib amaa xuma alib alib midda loo yaqaano waa alatii tajiiu yowma watadhabu yowma ta maandhaafka kuu qabanaysa maandhaafka kuu qabanaysa waa midii mxuu ahaayey wadaadkii cawlihaan yidhi nimanka cabdallaha la yidhaahdo wuxuu waa awliya ilaahay kulligood maxaa jira maalinkay xanuunsadaan way yaqaanaan buur hebelow looda inoo aroori ba kule maaa berri anugu looda ma oran karo waa maalinkan qanaan jira kule marka qaybka soo socay ba la socdaan bur waa niman ilmaadoro dacaayadanaya midda adugu ee maalinla ku qabata maalinla kaa tagta ayaa waxaa la yihahdaa xuma lqib maalin dhaaf midda saddexaad xuma ulu baa la yihahdaa uluay maxaad ahayd laba maalmood bay ku hayn maalinna way ku nasin labay ku shidi maalinna way ku sii dayn ama awliye ku noqo <laughs> ama cid kale ku noqday ku taalla taأti yowmayni wa tadhabu fi اثaali taa maxaa la yihahdaa um ul ayb laba ada wey mise hal mar bay adaa labay ku abataa xumada saddexaad cafwan afraad xuma alakhawayn baa la yihahdaa alakhawayn taأti yowmayni wa taqlacu yowmayn laba maalmood way ku shidi laba maalmood way kaa maqnaan midda hore waa garatee maro male midda shanaad ee u dambaysa uu sheeku ka soo reebay oo ku yidhi ma aha maradulmowt iyo marad makuufa xuma ribci baa la yihahdaa taayadu marka waxaa weeye taa iyadu maalin bay ku qaban laba maalmoodna way kaa maqnaan hal maalin bay ku qaban laba maalmoodna way kaa maqnaan magacay kuu khaldeen ribciga ku khaldeen ayib marka magacay iska weynaysteen carabtu mooye waa maay maalin bay laba maalmood bay kaa ma cafwan laba maalmood bay kaa maqnaan maalinna way ku qabanaysaa marka waay letan iyadu marduud maaha maxaa jira hadday maalin ku qabato labana ay kaa maqnaato jirku sooba noqoyi nasatay laba maalmood baad calfisano waad noolaan adoo nagaf ah oo indhaha taagahay ha soo fadhiisato taa marka marad makuufa ma aha laakiin inta kale wirdiga iyo hidbiga iyo tii kale maxay ahayd uludka iyo akhaweenka kulli waa maxay waa marad makuufa waa tuu kugu ishaaray aw ayruha ayb aw hayruha waxaan ka ayn xuma mubiqa ayadoo marad makuufa ilaa ribca laba qada mooye wاlmadhabu sida lagu tego waxaa weeye annahu yulxaqu bilmakuufi maralka makuufka waxaa la haleeshiinayaa asru kufaarin gaalo qafaalashadu ruux muslima ay kafaasheen ruux muslimay gaalo qabteen oo ay dagaal ku qabteen ictaadu ka caada dhigtay qatl asra inay laayaan maxaabiista sida reer room oo kale ayb ayagu waxaa weeyaan si lagu yaqaana xilligii salafka asrada maysan layn jirin laakiin majuusta iyo farisiinta iyo ninkay kaa qabtaan way dili jireen idan nin baa gacan galay gaalo gacantood gaaladaa uu gacanta u galayna waxaa dhaqan u ah inay dilaan maxaabiista kaa maxaan ka soo qadaynaa hebel wuxuu galay gacan gaalo haa wuxuuna dardaarmay xoolihiisii boqolkiiba konton waxaan leenahay marad makhuufu ku jiraa saddex meelood meelon baa bixi ayb ille ninkaa inuu soo badbaadaa yaa naadir ah waxaa la mida ah waltixaamu qitaalin dagaal hilibowga u hilboobo oo seefta iyo soodhka la iskula taga iyo banadka iltixaamku waa maxay waxaa lagu shabahay leeyihiin isdhaafka iyo sadaga dharka marka la soo hayo dunta socotee dheere hoos socotana luxmaa la yidhahdaa midda gudbana sad baa la sada idan raggii iska soo horjeeday baa isdhaafaysay dumuhu isu dhaafaan marka saasaa iltixaamka lawadaad ma ahe hilibka hilibka taabanaya oo ninkan xubinkii laga gooyey ee faniinay baa nin kale ku dhacaaya dhiiggii baa isku qulqulay waa la isgalay saydan ha noqotee waa marka benedka la iskula tage waltixaamu qitaalin dagaal hilibowgii nin lagu ogaana asaguna waa maradulmowd buu ku jiraaye dardaarankiisu ma dhaafa ulu weeye iyo wuxuu bixinayo bayna طaa'ifatayni mutakaafi'atayn dagaalka waa inuu dhex maraa shardi ah laba kooxoodoo isu dhiganta maxaa loo shardiya mutakaafi'atayn ayib labada isu dhiganta mar nin walbo labada dhinac ku jira inuu dhinto waa halis wey waana haalib haddii laakiin daa'ifo xoog badan iyo mid daciifa ishelaan ninka daa'ifada yar ku jira ayaa ku jira maradu makuuf ninka daa'ifada xoog badan ku jirana kuma jira marad makuuf waa saxiix saasaa loo jeeda qaydku halkaas u socda wa taqdiimuhu liqisaasin in laguu soo hormaray qisaasna waa marad makuuf nin baa loo nin dilay halla qisaastaa lay adoo qisaas u taagan baa tiri aan tukada baliikaadii waa tukatay xoolahaygiina intaa hebel halla sii inta waxaan leenahay haddaba lagu gobracayaa waba kama jiraan ululmaal baad leedahay isaastu qolyaa ka niqaashahay oo waxay leeyihiin waxaa badanba in saaxibu damki u naxariisto ama ku cafiye yaan lagu darin culma odhanaysa aw taqdiimu lirajmi baa lamid a ah. aw taqdiimu lirajm in lagu rajmiya laguu soo hormariyey dhagaxii baaba kuu diyaarsan meeshii baa lagu geeyey maradkaad waa maxay kanaaba u daranba asag ila cafis ma lah asag kana asagoo cafis ma laha wairaabu riixin wahayajaanu mawjin fii raakibi safiinati waxaa la mida wairaabu riix dabaysho isbaraambarta iyo wahayajaanu mawjin hirarka oo kaca fii raakibi safiinati nin doon saaran laash doon qumanmee waa laashkii sakaraadka ahe ay la kacdo labadan shay waa mutalaazimaan midkood inuu ku kaaftomaa fiicnayd maadaama kitaabka uu mukhtasar yahay iraabu riix maxaa ka dhasha dabayshu hadday isbaraam iska hor timaado oo dabayl isku dabayl hal dhinac u socdaan baa fiican hadday hal dhinac u socdaan badda way degan tahay hadday laakiin iska hor yimaadaan hirkaa ka cahay hirkii ay tan kicisay ee waday etiola iska hor keeni waa lasku dhufan buuraa ka cahay marka hayajaanka mawjku wuxuu ka dhashaa min iطiraab الriix marka waa shay-aani mutalaazimaan waxaa fiicnayd an yaktafiya biaxadihima saasay leeyihin wadaaduhu qodqoda matniga manhaajka i raakib safiinati mid doon saaran qayd wey inta kale wama yeeshee waalqu xaamilin uurey foosheed baa ayadna marad makuuf ah gabadha markay foosha ku bilaabatay waxay tihi xoolahaygii boqol kiiba konton baan bixiyey maxaan lena kaa dhagaysan mayno boqol kiiba waxaad bixin kartaa soddon iyo saddex iyo jajab maxaa yeelay in haweenku ay foosha u dhintaan waa badan tahay waa xanuun khatar ah ilmihooda ka yimid inuu nabar u dhimataaba badanba ma dheertaaba ku istaagi karta waطalqu xaamilin sidaa wey qolya waxay dhahaan kala qaadno inay ugub tahay iyo inay islaam weyn tahay waxay dhah haday ugub tahay waa dhici kartaa inay isku go'do oo ay umur raacdo way badan tahay laakiin islaan shan iyo lixba soo dhasho curad ah hawsheeda ka daaya marad makuufka caqligaa caqli fiican xun ma aha ra'yigaas ra'yi quruxsan baan u malaynay aynu ka socono xamligaa ay ka dhalaysa ama ha noqdo dhicis ama dhamma ha noqdo kala qaad ma laha bal dhiciskaaba ka daranoo somaali haweenku waxay dhahaan baa la yidhi muxuu ahaayey islaanaan dhicinin maba dhalinba dhicisku waa imtiaan waa ka darany ila waaan dhammaystiran weye wa bacda alwadci dhalmada kadibna maa lam tanfasil ilmashiimatu madheertu intaysan soo bixinna maradkeedu gabadhaasi waa marad makuufa ah. hadday dhashay welina mxuu ahay madheerti imanin haweenku ma ibi bay leeyihin mise madheer bay leeyihiin xoolon baan aqaana an wey ya hadda mashiiba wadaadadu waxayna dhihi jireen madheerun bayna dhihi jireen anuu madheer xoolaan ku aqaanay haweenkun iibin baa la dhihi jiray afkun baa la bedelay miya waa ta waa ta gabadhu hadday dhasho weli ibidana aysan imaninna hawsheedu waa khatar ibidu way laysaa dumarkii wasiiqatuhaa inoo joogo wallahu aclam rugniga afraad weeye oo siiqa ah asaga hainoo istaago ayaakum allah